kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keenan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale kulanti wanaagsan dhegeystayaal barnaamijkeennan waxaan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan ee maalintaas warbaaxinta caalamka ee hadal hayso qodobo dhowr ayaad ku maqli doontaan haddii eebbi idmo waxaa ka mid noqon doona cunista hilbaha eeyaha oo laga mamnuucay wadanka kuurida koofureed tirakoob waxaa laga soo saaray dadka ku waxyeeloobay qaraxyo dunida ka dhacay sanadka naga dhammaaday ee sidoo kale barnaamijkeena waxaa ku jira wasiirka gargaarka dalka nigeria oo shaqada laga joojiyey kadib markii lagu ogaaday inuu musuq maasuq ama wax isdamamarin uu sameeyey jasiirada adduunkan aynu ku noolnahay ugu dadka yar warbixin laga dalaad maqli doontaan waxaan sidoo kale dahaynaa dalal qaramada midoobay iiraan dacwo uga ah sheekada gabadh iyo hooyadeed oo noqday rakaabka keliya ee raacay diyaarada ay leedahay shirkadda imaaratis xubnihii joogtadiinoo ahaa xubintaynu wax ka bar wadamada caalamka ee toddobaadlaha ahayd kaalinta suugaanta iyo warur gudaha ku saabsanaya barnaamijkeena ku jira kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keenay manuuda ballankaynahay akaba banaanshe buurto bitaalo banuuda ballankaynahay baabuur maraa hey lugube gacantii bararaybu sheegnin idoolku buuho shumugleyaabi ogleya gacantii bararaybu sheeg badbaadiya lambaal maraw kibirme ma badbaadiya akaba banaanshe akaba banaanshe buurto kitaalo banuuda balankaayna qaaree akaba banaanshe akaba banaanshe waanuda balantaynah nololay bilawshee aftay barkowa reerkayda tiisa reer u ka reertee naftayda koowaad reerkayda tiisa ee uu ka reebtay na badbaadiya lambaal maraw kibegmi ma badbaadiya akababanaashi akababanaashi kujoogitaalo banuuda balankaaynahaye akababanaashi akababanaashi amra ee ilugubi codka macaan fanaanka xasan aadan sabatar heestaa kala barnaamijkeena kulanka keenan ayay daafur noogu tahay heestan ereedooda waxaa laga hayaa loo naxariistay abwaan saaxiib macaan ciise maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega war nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keenayn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn iyo sharafcii heeda hooyaday artimaha daabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subahu

heshiiska heshiiskaasoo dhinaca badda ayuu la xiriiray maamulka somalilan madaxweynahooda muuse biixi ayaa etoobiya u saxiixay dhul gaaraya labaatan kilomitir oo xeebaha soomaaliya ah in etoobiya ay qaadato oo soomaaliya ka ah meelaha sida weyn loo hadalaya waxaa ka ahaa xeebaha magaalada saylac ee gobolka awdal inkastoo markii dambe la taliyaha amniga ee ra-isul wasaaraha etoobiya ridwaan xuseen uu sheegay in lug hayana loogu daray oo isla gobolka awdal ka tirsan taliyaha ciidamada somalilan oo tegay nuuxdani weyaane oo tegay adisababana waxa uu sheegay inuu kulan la qaatay dhigiisa dalka etoobiya islamarkaana ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira iskaashiga dhanaca ciidamada arrintan carab badan ayay dhalaysay meelo badan oo soomaalida degtana ama dhulka soomaalida ka waa laga banaanbaxay oo dadku waxay ka bixiyeen jawaab celin ay ku muujinayeen heshiiskaasi inuu sax ahayd dowladda soomaaliya si adag ay uga hadashay baarlamaankuna waa uu diiday madaxweynaha soomaaliya ayaana saxiixay sidoo kale dowladaha soomaaliya saaxiibka la ah ayaa arintan ka horyimid oo dowladda soomaaliya ku taageeray sheegana inay muhiim tahay in la ixtiraamo madax banaanida dhuleed cireed iyo sidoo kale badeed ee soomaaliya etoobiya weli way ku adkeysanaysaa in heshiiskaasi ay dhaqan gelinayso meelaha sida weyn loo sheegana waxaa ka mid a ah saylac sidaan hore u sheegaba haddaba saylac oo kamid ah magaalooyinka gobolka owdal ee waqooyiga soomaaliya taariikh fogna leh maxaanu ka naqaanaa waa xubinteena wax ka bara wadamada caalamka ama caalamka ee toddobaadkan And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan. kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena wax ka bara waddamada caalamka oo toddobaad walba xilligaan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta kulmiye toddobaadkanna xubinteenna waxaan ku eegi doonaa taariikhda magaalada saylac oo gobolka owdal ku taala saylac waa magaalo xeebe taariikhi ah oo ku taala gobolka owdal ee waqooyiga soomaaliya magaaladan waxay ku taallaa waqooyi bari gobolka owdal waxayna aad ugu dhowdahay waddanka jabuuti oo i jirto ilaa boqolilabaatan kilomitir juqraafi ahaan magaaladan markaannu eegno bari iyo waqooyi waxa ay xuduud kala wadaagtaa gacanka cadan galbeed waxaa ka xiga dalka jabuuti halka magaalada qadiimiga ah ee hararna ay u jirto saddex boqolilabaatan kilomitir waa magaalo qadiimiya oo leh taariikh fog waxaana ay hadda magaalo madax u tahay gobolka selal oo ah gobol cusub oo somalilan ay kusoo dartay gobolada soomaaliya magaalo xibeedka seylac ah oo la aaminsan yahay inay ka mid tahay magaalooyinka afrika ugu faca weyn waxaa tegay sahmiyaal u dhashay griigii hore iyo romaankii qarnigii koowaad ayay sahmiyaashaasi sheegeen inay dhisnayd magaalada seylac ah oo ay lahayd maamul dadka xukuma taariikhaha qoran ayaa sheegaya in markii ay diinta islaamku soo gaartay geeska afrika inay ahayd meelihii ugu horreeyay ee laga qaatay shareecada waxaana taasi daliil u ah masjidka qiblatayn oo magaaladan ku yaala masjidkan waxaa la rumaysan yahay in la dhisay waxyar kadib markii saxaabadii nabigeena moxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa ahatay u soo hijroodeen dhulkii xabashida sababta masjidkan ku qaatay magaca qiblatayn taarikhyahanadu waxay ku sheegeen in la dhisay ka hor inta aan qiblada loo wareejin kacbada oo loo tukan jiray dhanka masjidul aqsa tan iyo waagaasna magaalada saylac waxay ahayd hooy waxbarasho ganacsi dhaqan iyo ilbaxnimo bartamaha qarnigii sagaalaad ayaa magaalada saylac waxaa aasaasii saldhigay u noqotay bilowgii boqortooyadii cadal taas oo ka talin jirtay deegaanadaasi muddo qarniyo ah ilaa laga soo gaaray qarnigii afariyo tobanaad markaas kadibna waxaa magaaladani qabsaday boqortooyadii cusmaaniyiinta waxaana uga dambeeyey ingiriiska qoraagii la ohan jiray ibnu batuuta oo saylac tegay sanadku markuu ahaa kun iyo saddex boqol soddonkii waxa ku tilmaamay inay tahay magaalo weyn oo ilbaxnimo ay ka jirto magaaladan waxaa ku taalla dekadda ugu faca weyn dhulka soomaalida oo dhan waxaana la aaminsan yahay in xeebaha seylac wax lagala soo degi jiray muddo haatan laga joogo lix kun sano seylac waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay gobay ku yaalaan biyaha dhulka hoose ee ugu weyn ama ugu badan dhulka soomaalida oo dhan sanadkii kun iyo sagaal sahmin la sameeyey waxaa lagu ogaaday xeebaha seylac inuu ku yaalo ceelka shidaal ee ugu weyn oo waagaasi loo baxshay ceelka shidaalka ee shabeel seylac waxaa sidoo kale loo aqoonsan yahay inay tahay goob ku wanaagsan dirista iyo hagista dayxa gacmeedyada marka loo fiiriyo afrika iyo eeshiyaba sidoo kale waa goob ku wanaagsan isgaarsiinta badda iyo barigaba inkastoo etoobiya ay ku haminaysay inay qabsato dekadda saylac muddo dheer haddana waxaa la aaminsan yahay inuu xoogaysay damaca etoobiya ee saylac sanadkii kunsagaalboqoliyoshaniykontonkii etoobiya hadda waxay doonaysaa inay saylac ka samayso saldhig ciidan iyo inay sidoo kale doonaysa inay ka dhoofiso shidaalka kilinka shanaad laga soo saaro xubinteena wax ka bara waddamada caalamkan toddobaadkan oo anag intaas tan iyo toddobaadka dambe nabadgelyo xubinta lamidana toddobaadka dambe maanta oo ayaa dhegaysan doontaan haddii eebaydma barnaamijka kulanka keenan ayaadna dhegaysanaysaan waa hagaag xogayaha arrimaha dibadda dalka mareykanka antony blinken ayaa ku sugan dhulka yuhuudda xoog ay ku haysato halkaasoo wadahadal uu kula jiro madax ka tirsan xukuumadda yuhuudda intii uu booqashada ku joogay gobolka bariga dhexe waxaa la sheegay in ka badan tobaneeyo qof oo rayd falastiiniyiina in lagu dilay duqeyn xoog leh oo yuhuuddu ay ka wado marinka khaza ee dhulka falastiin wasaaradda caafimaadka ee ururka xamaas ayaa sheegtay in toddobayo konton qof oo dhimasho ah laga soo sheegay isbitaal ku yaala bartamaha khaza oo kaliya dhimashada ayaa sidoo kale laga soo sheegaya waqooyiga marinka khaza halkaasoo la sheegay in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay ciidamada yuhuudda xoog ay duqeeyeen sidoo kale dhulka yuhuudda xooga ku haysato dhinaceeda waqooyi ayaa daday ku dhinteen kadib markii ururka xamaas ay gantaalo ku garaaceen magaalada khan yunis layihahdo ee koonfurta israel waxaa waa magaalada khan yunis layihaahdana yuhuuddu waxa ay sheegtay inay garaacday ilaa afartan xarumood oo ay ururka xamaas leeyihiin waxaana ay sheegtay in meelaha la duqeeyey ay ku jiraan wadooyin dhulka hoostooda mara oo hub ugu keydsanaa madaxda ururka xamaas xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa sheegay inuu xoogga saarayo baahida loo qaabo in la qaado dhammaan wax kasta oo suurtagal ka dhigaya in xabadda la joojin waayo israa-el ayaa weerarkeeda ku qaaday qasa kadib markii ay xuduuda ay ku qaadeen ama weeraro ay ku qaadeen ururka xamaas bilowgii bishii oktoobar ee sanadka naga dhamaaday tani waagaa wixii ka dambeeyana yuhuuddu waxa ay ku dileen khasaaya dhulka falastiin in ka badan labaiyo labaatan kun oo qof oo u badan dumar iyo caruur kuwaas oo lagu dilay badankooda marinka khaza sida falastiiniyiintu ay sheegeen warbixinada kale ayaan eegeynaaye sanadkii naga dhamaaday laba waxaa loo arkay baa layiri ama uu loo aqoonsadaba inuu ahaa sanadkii tiradii ugu badnayd ee dad rayida lagu dilo ama lagu dhaabaco walxaha qarxa kadibna sidaasoo kale saameyn si weyn u saameeyaan in ka badan muddo toban sano ah warbixin cusub ayaa sidaas sheegaysa oo cilmi baarisa hay-ad qaabilsan dhinaca samafalka oo fadhigeedu yahay dalkaasi ingiriiska oo la action on unarmed violence magaceeda oo loo soo gaabiyo uaf ayaa waxa ay sheegtay inay diiwaangelisay wax ka badan boqol wax ka badan boqol labaatan boqolkiiba korarka dhimashada dadka rayidka ah oo ay sababeen waxyaabaha qarxa ama qarxi ka dhacay dunida sanadkii naga dhammaadee laba kun saddexiyo labaatan waxay warbixintani sheegaysaa in inta ugu badan dadka ay u dhinteen qaraxyo iyo duqeymo ka dhacay marinka khaza ee dhulka falastiin colaado ka jira wadamo ay kamid yihiin ukraine suudan myamar ama baarma iyo soomaaliya ayaa warbixintan lagu sheegay in dad badan ay ku dhinteen sida warbixintu ay sheegayso hay waxa ay sheegaysaa fadhigeedu yahay london inay diiwaangelisay oo ilaaliso cadeymaha rabshadaha hubaysan ee ka dhanka dadka rayidka adduunka oo dhan warbixinteeda iyo falanqeynteedana waxay sheegtay inuu isticmaashay golayaasha caalamiga ah sida qaramada midoobay oo kale islamarkaana cadeymaheeda ay u bandhigtay baarlamaanka u k sanadkii naga dhammaadee hay-addan waxay sheegaysaa inay ogaatay in qiyaasii toddoba kun saddex boqol iyo qarax ay ka dhaceen adduunka oo dhan marka loo eega baa layidhi waxaana la diwaan diiwaangeliyey sanadka kaa kasii horeeyey afar kun saddex boqol iyo labaiyo qarax marka micnaheedu waxaa weeye sanadkii lasoo dhaafay ayaa badnaa weeradan waxa ay sababeen baa dhimashada in ka badan shan iyo toban kun iyo saddex boqol iyo shan qof oo ra taasoo ka dhigan in wax ka badan boqol labaatan boqolkiiba ay kordheen laga soo bilaabo labada kun labaiyo labaatankii tobannaan kun oo kale ayaa la dhaawacay hay-addan waxay sidoo kale ku tilmaamaysaa in dagaalka yahuuddu ay ku qaada qasa uu yahay sababta ugu weyn ee korarka baaxadda leh ee khasaaraha rayidka soo gaara oo ka dhigan baa lidi qiyaastii saddex meelood meel wadamada wadarta guud ee caalamka waxay hay sheegaysaa in diwaan gelisay sagaal boqol labaatan dhacdo oo walxaha qarxa ah oo loo adeegsaday qasa taasoo keentay in sagaal kun saddex boqol iyo soddon iyo afar qof la dilo amay dhintaan waxaana ay ka yartaha baa qiyaasaha kale hay-adda warbixintan diyaarisay ee action of armed layihaahdo ama uaf magaceeda loo soo gaabiyo waxay sheegaysaa in xogteeda aysan qaban dhammaan waxyeeladan balse ama waxyaabihii dhacay oo dhan laakiin ay muujinayaan isbedelada cad ee rabshadaha walxaha qarxa ka dhashay waxay sidoo kale sheegaysaa in xogtan ay ku jiraan warbixinada hayadaha adaha warbaahinta ee dunida oo dhan marka loo fiiriyo kuwooda lagu kalsoon yahay ay baahiyeen howlgalka milatari ee yuhuudda oo bilowday toddobadii oktoobar laba kun saddexiy labaatan isagoo ka jawaabaya weerar ururka xamaas ay ku qaadeen dhulka xooga looga haysto reer falastiin ayaa sidoo kale gacan ka geystay korarka tirada duqeymaha cirka ee la diiwaangeliyey sanadkaas sida hay ay sheegayso hay waxay sidoo kale ku doodeysaa inay heshay ama ay sheegtay in isticmaalka hubka hawada laga soo rido ama duqaym diyaaradu ay ridaan ee adduunka oo dhan ay kordheen laba boqol lix labaatan boqolkiiba labada kun taasoo ka badan baa lidhi shan boqol iyo sagaal iyo toban mar oo ama dhacdo oo dhacay sanadkii kaa kasii horeeyey ee laba kun labaiyo labaatankii ilaa iyo sanadka kaa kasii horeeyay labada kun kooiyo oo ay dhaceen kun boqol iyo sagaashan iyo afar weerar oo xagga hawada ah yuhuudda ayaa marar badan sheegtay inay qaaday tallaabooyin aan hore loo arag oo laga fogaanayay inay dad rayid ah ay waxyeela soo gaarto oo ay ku jirto inay digniino hore usoo saaraysay oo xagga curka ah laakiin cilmibaarista hay-adan ay sameysay waxay muujinaysaa in marka loo eego hubka la isticmaalay loona isticmaalay meelaha ay ku badan yihiin dadka tirada badan ama dadka rayidka ah ay yihiin kuwa khasaaro badan geystay agaasimaha hay-adda warbixintan diyaarisay oo lion averton layihahdo waxa uu sheegay in xogto ay tahay ama hayaan ay tahay in dignin adag ay u noqoto gobolada ama wadamada kale ee doonaya inay isticmaalaan hubka culus meelaha aan u qalminan loo isticmaalin qorsheyn inuu isticmaalaan hay samafalka ayaa sidoo kale sheegay inay diiwaan geliyeen ku ruweyn oo ku aadan adeegsiga hubka diyaaraduhu ay soo ridaan ama duqaymaha ama gantaalaha diyaaraduhu ay ridaan sanadkii naga dhamaaday laba kun saddexiyo labaatan israa-el ayaa sheegtay ama la sheegay inay ahayd dowladda ugu badan ee diyaaradaheedu ay isticmaaleen gantaalaha ugu badan dhinaca kale marka loo fiiriyo waxaa la sheegay dunida oo dhan weerarada dowladuhu ay geysteen inay kordheen boqolkiiba toddobaatan inay sabab u ahaayeen dhaawacyada dadka rayidka soo gaaray hay-adda yuaf layidhaahdo waxa ay sidoo kale leedahay israael oo kaliya ilaa hadda waxay ahayd dowladda ugu badan ee dadka ugu badan dhaawacday laba kun dadka ugu badana dishay iyadoo in ka badan kun weerar oo ay qaaday ay horseedeen inay dhintaan dadka badan labaatan kun oo qof sida warbixintan ay sheegayso sidoo kalena dhaawacuna intaa uu ka badan yahay kaalinta labaad waxaa gashay dowladda ruushka oo kaalinta labaad ku jirta iyadoo dagaalka ay ku qaada wadanka ukrein uu sababay dhimashada sideed kun saddex boqoli kooyo konton ruux oo qof oo rayid ah colaadaha ka socda wadamo kale oo ay kamid yihiin suudaan maayamar ama barma suuriya iyo soomaaliya ayaa sidoo kale gacan ka geysta baalidi khasaarihii ugu badnaa dadka rayidkaa soo gaara tan iyo sanadkii labada kun iyo tobankii sida hay-adan ay ku doodeyso jilayaasha aan dawliga ahayn ama ururada aan dowliga ahayn oo ay ku jiraan kooxaha mumintadiinta ama argagixisada ah ayaa sidoo kale ka dambeeya baa layidhi korarka isticmaalka hubka qarxa sanadkii hore si kastaba hay-addan waxay sheegaysaa inay diwaan gelisay in tirada dadka rayidka ah ee ay dileen ururadaasi aan dawliga ahayn ama ururadaasi hubaysan ay hoos u dhacday wax ka badan boqolkiiba sideed sanadkii naga dhamaaday ee laba isla sanadkaas waxyaabaha laga diwaangeliyey ayaan ku guda jirnaaye waxaa la xaqiijiyey inuu ahaa sanadkii ugu diiramaadka badnaa dunida oo dhan ama la diwaangeliyo taasoo horseed u ahayd baa leeday isbedelka cimilada ee adduunka oo dhan waxaana la sheegay in sidoo kale kor u qaaday sanadkaas cabsida isbedelka cimilada ee dabiiciga ah gaar ahaana dabaylihii ama duufaantay elnina loo bixiyey sanadkii hore wuxuu ahaabaa leli ama meelaha qaar kuleelka u gaaray hal dhibici afartan iyo centigrade kuleelka ugu badanna celceliska ee kordhay ayuuna ahaabaa laleeyahay wuxuuna kii ugu muddada dheeraa ee dadku ay arkaan meelo badan oo duniyada kamid ah sida midooda yurub oo kale dalalka ku jira ku dhawaad maalin kasta tan iyo bishii juulaay ee sanadkii naga dhamaaday waxaa la arkayay herkul cusub oo hawo caalami ah oo ka sareeya sanadkii lasoo dhaafay herkulkaas waxaa ogada badda u ahabaa leeyahay mid aada u burburiyay heerarkii hore ee jiray xafiiska qiimeynta isbedelka cimilada ama la socodka cimilada ee ingiriiska ee met layihaahdo ayaa sheegay in todobaadkii horey dowladda u k ay dareentay ama ay la kulmayso sanadkii labaad oo diiranaan ah oo la diiwaangeliyo inkastoo laba kun saddex sanadkii ugu kululaa ee ingiriiska soo mara diiwaanadan caalamiga ah ayaa dunida usoo soo dhla dareemayay baa ama laga dareemaya meelo badan oo kamid a ah dunida yurub baa ugu badnaadee ma aha oo keliya baa laleeyahay laba kun saddex iyo labaatankii inuu ahaa sanadkii ugu kululaa laakiin waxaa sidoo kale jira baa laleeyahay meelo badan oo duniyada ka mid a ah, tusaale ahaan oo kale mareykanka yurub shiinaha asia in kuleel badan laga dareemay sidaas waxaa ku dooday andrew darser oo ah professor cilmiga hawada ka dhiga jaamacadda texas ee dalka mareykanka farqiga ugu dhexeeya labadii sano gaar ahaan laba kun labaiy labaatan iyo laba ayaa ahaa buu mid aad u weyn oo la dareemi karo inuu isbedel jiray muddo boqol sano ah waxaa la wada yahay in dunida hadda ugu kululaatay ama kuleel badan laga dareemay markii ugu horeysay muddo boqol sano ah iyadoo dadkuna ay tiradoodu ay sii badanayso sidoo kalena ay kordhayso gaaska iyo waxyaabaha kulul ee hawada ama qiica carbon labaoxideka ah ee hawada lagu sii daynayo laakiin labiiyo toban bilood ka hor ma jirin hay-ado calmiyeed si weyn u ogaatay in la saadaaliyo sanadkaas inuu noqon doono kan ugu kulul inkastoo markii dambe dhowrkii bilood ugu horreeyay sanadkaas la dareemay maalmo badan oo kuleel ah inkastoo markii dambena haddana uu kor u kacay laakiin dunidu markaa waxay ku socotay heer cajiib ah oo ku dhowaad la dareemi karo maalmaha kuleelka laba kun badan laba oo maalmood ayaa la dareemo baa leelayay in isbedelka cimiladu uu si tartiib tartiiba ah u socday kuleelkana laga dareemayay waxaa barbar socday daadad iyo fatahaado ka jiray meelo badan oo dunida ka mid ah markasta kasta oo korka u kacayay herkulka dunida haddana waxaa dhinaca kala jiray baa leelayay xaaladda elnino taasoo ka dhacday ama ka jirtay baa leelayay meelo badan oo dunida ah elnino waxay ahayd baa leelayay dhacdo dabiici ah halkaas oo la sheegay in biyaha ay sare u kaceen meelo kamid ah bariga badweynta baasifiga iyo meelo kamid a ah wadamada africa laakiin herkulka hawada si caadi ah ayuu kor ugu sii socday horaantii marka loo fiiriyo markii alnino ay ku dhufanaysay meelo kamida ah dunida ayaa lagu yiri qoraal kooban barafka badda atlantica la yidhaahdo oo kamid a ah meelaha sida weyn ugu qaboo dunida ama barafka ugu badan oo dul taadsan yahay ayaa tartiib tartiib usii qaboobayay dus sare ee badduna waxaa la dareemayay inay doornimaad laga dareemayo boqolkiiba afartan ama boqolkiiba afar sida warbixintan ay sheegayso sanadka maalmihiisu hadda bilowga yihiin ee laba kun afariy waxa uu noqon karaa ayaa la saadaalinayaa mid ka kulul laba kun saddexiy labaatan iyadoo qaar kamida mid ah kuleelka dusha sare ee badweynta badda artiga la oo hadda laga dareemayo inuu yahay mid tartiib tartiib usii kululaanaya waxay kor u qaadi kartaa sanadkan suurtagalnimada in laba kun uu noqdo xitaa inuu gaaro heerkulku hal dhibic shan digri sentigareed meelo kamid ah dunida gaar ahaan ingiriiska ku dhawaad laba boqol oo dowladood ama laba dal ayaa horey ugu heshiiyay magaalada baariis sanadkii laba kun shan tobankii inay isku dayaan inay xadidaan kuleelka ilaa heerka si looga fogaado baa layidhi dhibaatada ugu badan ee saameynta cimilada dunida laga dareemo taasoo si weyn u saameyn karta meelo badan oo dunida ka mid ah waana walaac badan oo dowladuhu ay qabaan kuuriyada koonfureed haddii aan eegna markaana dowladda kuuriyada koonfureed ayaa meel marisay sharci cusub kaas oo ujeedkiisu yahay in sanadka labada kun iyo toddobayo labaatanka lasoo afjiro gebi ahaanba gowraca iyo iibinta eeyaha hilbahooda sharcigan ayaa ujeedadiisu tahay in la joojiyo dhaqanka qarniyo badan kasoo jiray dalkaasi ee ah in hilbaha eeyaha aad si caadiya loo cuno hilibka eeyaha ayaa hoos u dhacay cunti qiimihiisa gaar ahaana meelo badan oo kamid ah dhowrkii sano ee lasoo dhaafay dalkaasi gudihiisa dhallinyaraduna waxay doonayaan hadda inay ka fogaadaan oo dabiicigaas isbedelaya waxaana la sheegay maqaayadaha iyo baararka waaweyn iyo hoteelada waaweynba in liiska cuntada ay iibiyaan ay ka saaraan hilbaha eeyaha sida sharcigana qabo korinta karinta ama gowraca eeyaha si loo cuno waa la mamnuucayaa sidoo kale waxaa la qaybin doonaa ama la joojin doonaa dadku inay eeya dhaqdaan iyagoo ujeedkoodu yahay inay ka ganacsadaan oo ay hilbahooda cunaan waxaa sidoo kale la joojin doonaa baa iibinta hilibka eeyaha oo mamnuuc noqon doona cidi lagu helana waxaa lagu ogaan doonaa ma lagu ogi doonaa kiis adag oo ah in xabsi loo diri karo qolyaha ka shaqeeya kawaanka hilbaha eeyaha lagu iibiyo waxay wajihi karaan ilaa saddex sano oo xariga ah, halkii ey oo ay qalaanba micnaheedu waxa weeye qofka haduu laba ey qalo lix sano ayuu mari doonaa oo xariga ah. waxaana la sheegaa ama la sheegay haddii lagu helo dadka qaar iyagoo eeya dhaqanaya si ay u qalaan waxa ay mudan doonaan ugu yaraan laba sano oo xarig taasoo la sheegay in culista eeyaha nafsadaantooda hoos looloo dhigi doono oo sharci daro laga dhigayo sharcigan cusub wuxuu dhaqan galayaa saddex sano gudahood ama muddo saddex sano gunahood gudahooda dowladdan waxay sheegtay go-aankaas inay u qaadatay si tartiib tartiiba ah dadka in looga jaro waxaana la sheegay in dadka beerleyda iyo milkiilayaasha maqaayadaha la siin doono waqti ay ku helaan ila kale oo shaqaala iyo weliba dakhli ah ama shaqo kale iyo dakhli kale waana inay u gudbiyaan baale ama soo gudbiyaan qorshe gebi ahaanba ay ku baabiinayaan ganacsigooda dhinaca ganacsiga hilbaha iyaha ah waxay ballan qaadaysaa dowladda kuuriyada koonfureed inay si buuxda u taageeri doonto beeraleyda sidoo kalena ay joojin doonto ama ay ku qasbi doonto makhaayadaha in la xiro gaar ahaan makhaayadaha lagu iibiyo iyo kawaanada lagu iibiyo hilbaha eeyaha marka loo eego baa tirakoobka dowladda kuurida koofureed waxa ay sheegtay in ku dhawaad kun iyo lix boqol oo maqaayadood oo hilbaha eeyaha lagu gado iyo kun boqol iyo konton xero oo lagu iibiyo ama ama kawaano ama suuqya oo eeyaha lagu iibiyo la qalayo in la xiri doono kuwaasoo dalkaasi ka jiray sanadkan iyo sanadkii horeba hilibka eeyaha oo wadankaasi looga yaqaano bushitang ayaa loo arkaa layidhi mid kamida ah, qaar kamida mid ah waxyaabaha dadka dhaqanka ay u leeyihiin dalka kuuriyada waqooyi waa dadka kuuriyada koonfureed madaxweynaha hadda talada haya ee dalkaasi yon sokyon iyo xaaskiisa ayaa hore u sheegay ama waxay sheegeen leeyihiin ila lix ey waxaana sheegeen inay ku baqayaan inay ku baaqayaan in hilbaha eeyaha la mamnuuco iyagoo ka baqaya ama soo jeedinaya in dadku hilbaha eeyaha laga joojiyo waxaa la sheegay sanadkii hore qiyaastii boqolkiiba sideed dadka ayaa laga joojiyay ama meelo badan ayaa laga joojiyay cunista hilbaha waxaana la sheegay in hoos u dhacday marka loo eego boqol sanadkii laba kun shan waqtigan dowladdu waxay sheegtay inay ugu talagashay inay qaado waddo dheer oo la habeetiri si dadku ay ugu diyaargaroobaan inay iska dhaafaan cunista iyo ka ganacsiga hilbaha eeyaha kim son ho oo lixii siddeetan sana jir ah waxa uu sheegay inuu aada arintan uga xumaaday waxaana uu sheegay hilibka waxaa cunaya buu yidhi waxaa cunaya buu yidhi hilibka eeyaha muddo qarniya ah ayaan cunaynay waxaana noogu diidaynaa mana garanaynaba sababta nalagu diidayo cuntadeenna dhaqanka hadii dowladdu ay mamnuucdo hilibka eeyaha marka waa inay mamnuucdaa buu yidhi sidoo kale hilibka lo laakiin fikirtaa ka duwan waxaa qabta haweeney layihahdo lecenyon oo laba iyo labaatan sano jir ah waxa ay sheegtay in mamnuucista ay lama huraan tahay si kor loogu qaada bay tiri xuquuqda xawayaanka dad badan ayaa haysta bay tira maanta oo dhaqda iyaduna waa sida qoyska oo kale mana wanaagsana in hilbihiisa la cuno dowladda tan ka horeysay waxay sheegtay ilaa sideetamedida in laga fakarayay sidii dalkan looga joojin lahaa cunista hilbaha eeyaha wadamo badan oo kuuriyada koonfureed kamid taha ama koonfurta isha ku yaala ayaa si caadi ah hilbaha eeyaha looga cunaa oo ay u tahay cunto dhaqameed qodobo kale ayaa soo socda saaxiib yaal barnaamijka kulanka keenan inaad dhegeysanaysaan KNN. farxiya cali faarax ayaa ku luuqeynaysay heestan oo ilwaad quraxoo la idhaahdo saxardi jabiye ayaa erada laga hayaa axmed guud shimirna laxanku saaray qeyb inooga barnaamijkeena kulanka keenan heese kale ayaa noo soo socda markaanse waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maanta kale maxaa dunida ka dhacay ifraha axmed ayaana xasuusinaysaa mahadsanid burhaan waa talaado taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaalka bisha janaayo sanadkuna waa laba kun waa maalinta sagaalaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo saddex boqol konton iyo toddoba maalin keliya dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo waxaa magaalada hargeysa lagu aasay meydka allaha u naxariistee maxamed yuusuf cabdi oo ka mid ahaa fanaaniintii heesahooda aadka loo jecel yahay maanta oo kale sanadii labadii kun toddobiyo tobankii magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa markii ugu horreysay looga dhawaaqay gole baarlamaan oo uu yeelanayo maamulka ahlu sunna wal-jamaaca ee gobolada dhexe maanta oo kale sanadku markuu ahaa kun saddex boqol sagaaliyo afartankii ilaa iyo toddoba boqol oo qof oo yuhuud ah ayaa nolosha lagu gubay waddanka switzerlan maanta oo kale sanadii kun toddoba boqol siddeed iyo tobankii dowladda faransiiska ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah dowladdii kale ee waagaasi ka jirtay dalka isbayn maanta oo kale sannaddii kun toddoba boqol labaiyo sagaashankii boqortooyadii cusmaaniyiinta ayaa heshiis nabadeed la gashay dowladdii ruushka si loo dhammeeyo dagaal labada dhinac u dhexeeyey muddo shan sano ah maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol labaiyo tobankii maraykanka ayaa ciidamo gaara u diray dalka honduras ugu dambayntiina maanta oo kale sannaddii kun sagaal boqol toddobaiyo soddonkii dowladdii xilligaasi ee talyaaniga ayaa mamnuucday in dadka talyaaniga ah ay guursadaan itoobiyaanka guud ahaanna waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo burhaan diiniya qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n aad bay mahadsan waxay dibnoo xasuusinaysay qaar kamid a ah dhacdooyinkii waaweynaa ee dunida ka dhacay maanta oo kale madaxweynaha wadanka nigeria ayaa shaqada ka joojiyey wasiirkiisii arrimaha bani iyo sidoo kalena qaabilsanaa dhimista faqriga ee dalkaasi kadib markii la ogaaday in uu wax isdabamarin uu sameeyey oo wasaaradda maaliyaddana ay ku leedahay barnaamijka daryeelka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladduna ay kusoo eedeysay wax isdabamarin beta edu ayaa shaqada laga joojiyey si deg deg ah iyadoo hay-adaha la dagaalanka musuq maasuqa dalka nigeria la amray in baaritaan dhab ah ay ku sameeyaan dhammaan maaa akoonada maaliyadeed ee wasaaradda iyo wasiirkaba afhayeenka madaxtooyada dalkaasi nigeria jurin yalala ayaa yiri waxaa lasoo saaray wareegto lagu amrayay wasiirka shaqo joojin islamarkaana dib loo fiirinayo xisaabaadkiisa baaritaankan waxa uu gaarsiin doonaa ama la gaarsiin doonaa dhammaan qaabdhismeedka barnaamijyada maalgashiga ee bulshada ee dalka nigeria madaxweynaha wadanka nigeria bolo tinubu ayaa waxa uu xukunka qabtay sanadkii hore isagoo xilligaasi ballan qaaday inuu la dagaalami doono waxa ugu yeeray masuq maasuqa islamarkaana uu wax badan ka bedeli doono calaamada dul saaran dalka nigeria ee dhinaca masuq maasuqa la xiriirta dowladiisu waxa ay sheegtay inay sidoo kale joojin doonto oo ay daba socoto ballanqaadi hore la xiriiray kuna saabsan wasiiro mm, sameeya musuq maasuq iyo waxisdabamarin wasiirkan shaqada laga joojiyay ciid laguna naaso waxaa timid baa laleeyahay shaqo joojintiisa kadib markii warbaahinta dalkaasi ay heshay qoraal rasmi ah ama ay baahisay qoraal rasmi ahaa oo sheegayay in lacag gaaraysa shan milyan oo neera oo lacagta dalka nigeria una dhigantaa lix kun oo doolarka mareykanka ah, oo deeq ahayd oo loogu talagalay dadka danyarta ah in lagu shubay akoono gaar ah go-aankaasna uu bixiyey wasiirka nafsadahantiisa wadankan waxaa la sheegay in wax badan dowladdu ama uu kamid yahay wadamada afrika ee ugu musuq maasuqa badan waana wadan qani ah oo dhaqaalo badan iyo shidaalba leh waana sidoo kale dalka wadamada afrika ugu lacagta ama ugu dadka badan xafiiska xisaabiyaha guud ee wadanka nigeria ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in lacagahan oo kale loogu talagalay in si toosa ah loogu diro xisaabaadka ama bangiga dowladda si looga faaideysto dhanka kale saadiya umar faaruuq oo ah hogaamiyaha xisbiga ninkan uu kasoo jeedo ayaa iyana sheegay ama wuxuu sheegay ninkaasi in baarista musuq maasuqa ee lagu lagu eedeeyay wasiirkan ay shaki badan ka qabaan dacwadda markay soo dhamaatana ay warbaahinta la hadli doonaan dowlada ay ka mid yihiin kanada sweden ingiriiska iyo ukrain ayaa u gudbiyey qaramada midoobay hay-adada u qaabilsan dhinaca duulista hawada dacwad ka dhan ah dowladda iiraan oo lagu eedeynayo inay soo riday diyaarad nooca rakaabka qaada ah sanadkii laba kun iyo labaatankii taasoo ay ku dhinteen dad tirooda gaarayso ah boqol toddobaatan iyo lix qof afartan dowladood dhammaantood waxaa la sheegay muwaadiniintooda inay la socdeen diyaaradda ukraine international la yiraahdo taas oo xukuumadda tahraan lagu eedeeyey in la soo riday una adeegsatay hub mamnuuc ka ah diyaaradaha rakaabka qaada waxaa la sheegay in dowladda iiraan marka loo fiiriyo ama diyaaradaas oo nooceedu ahaa boin toddoba saddex toddoba sideed boqol ayaa lasoo riday waxeed kadib markii ay ka kacday magaalada tahraan sideedii janaayo labada iyadoo xilligaasna xiisadan ay sare u kacday ama kor u qaaday kale shakiga udhexeeya mareykanka iyo dowladda dalkaasi ee iiraan oo markaasi mareykanka waxaa loo heystay dilka sargaal sare oo genaraal qaasim suleymani la oran jiray saddex maalmood kadibna iiraan waxa ay qaratay ilaaladeeda kacaanka inay si qaldana usoo rideen diyaaradaasi oo ay ku rideen laba gantaal inkastoo diyaaraddaasi ay kusii jeeda wadanka ukraine afartan dowladood waxay sheegeen in dacwadooda ay u baahan tahay in qaramada midoobay hadda ay gasho talabadan waxay noqon doontaa baa la leeyahay mid kale oo dowladaha ay si gaara ah hadda ugu eedeynayaan xukuumadda iiraan qasab in looga dhigo magdhowe nebi xiso waxaan eegi doonaa markana jasiirad loo aqoonsaday inay tahay tan keliya ee dunida ugu fog dadka ugu yarna ay ku nool yihiin jasiiradan waxaa la sheegay in la yidhaahdo magaca troika baticam waxaana dalka new zealand iyo beru ayaan udhexeysaa waxaana loo aqoonsan yahay inay tahay jasiira dadka ugu yar ay ku noolyihiin ilaa konton qof dad ka yar ama ugu badnaan konton qof ayaa degan baa la sheegay jasiiradan oo ah mid dadkeedu ay yihiin dad ka u badan markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteeni kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaaney ololaha amxaradu wadee aragga loo yeelay abaysada la korinaayo iyo aramidaa duugan soomaalida abkeed dhimay haddii saylac adow ooto war bashiirow reer buntland kama hadlin arrimaha badda saylac waa dhulkeennii soomaalidu dhammaan surinkay lahaydiyo sabadoodii weeyaan war hadda sakariyow galmudug iyo madaxaanna furanaan kugu ogayna goormaadna saylac u gudubtay abdulow idinkaan fahmin wuxuu ka wadaa meelaan saarayaba ma ogi eh. say lacsay tahay ma ogi war wallaweynay meesha yartaa isku dejiyeed baan islaahine eh. maxaa noogu dhegan tihiin soodintaa baddeenne eh. saami aan u leenahay kol ay taa ka saar tahay sahal laguma bixin karo kolaytaa ka saartaay sahal laguma bixin karo waartee maxaa idinka galay warbow badda iyo cirka ay dhulka cid bixinkadhaa ma jidho cid qaadan kadhaana ma jidho ima isdejsaaniin nabee ununku mahaan ku yaabnaan fadhinnaa abow dhulkan waa loo dhinti cirkaanna waa loo dhafri dhedhel muluuqaadahay abow warnami ormay baa liyaabsanaa buriya buriya buriya dadkuun erniyaani nagan fadaayana hayaay war adigana ma baddi baa lagaa hayaa <laughs> wallaahi baduntan aylaylindhi diibikorna haleelehe madow idinkaa goon istaagga naga mudnaa war xeebta baraawa etoobiya uma dhowaa ubawsobadhaba ma joogaanin oy anii sheege badda liidanba loo soo dhawaa karo ilmaa intaynagu dabaalahayin war maanay waxbaha ku daalinine khayraadka baddeenna dhooban dheemanka yaaliya kalluunka midkii raba inuu la dhuuntee shisheeye u dhoofsanaya dhiiggiisaan bannaysanaynaa war khayraadka badda in la dhoofiyo waa bannaan tahay maxaa jiraa ganacsi bilaagiis way war waxaa kaloo la yidhi dhurwaagii u gaatamiyo midkii dayax ugu dhacow badaydan dhumucda weyn uga leedhayal kuma heshaan macdanta lagu dhaata iyo haddii dheeman badan ku jiro dad bay dhaxalkooda teenin moogow ha u dhowaan dhulkani shilimaad ka weyn badayduna dheef ka weyn qushiyo dhalanteed ka weyn ciyaar wax kudhuma ka weyn waar walla weyne waa iska xiiqaysaane dhulkayga nimcaa fadhida dhulkayga nimcaa fadhida wade waay hadda misheeyaad allah iyow nin soo dhoofayo dhoof ku yimid saylax dadkeedana inuu dhoofyo raba dhoofku khayr ma leh waxba dhoofi maayaa allow yaa isaga dhoofshaa dhici doonta warbow soomaalidu intay waddamo kale u dhoofahayeen ayaa iyaga loo soo dhoofahayey war haddaba hadday sidaa tahay ninkii dhoof ku yimidba geeridu dhibbaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war miyaa falantiin dhulkasow anigu melihi baddasow anigu melihi waayahe waaqlow saa ma beecsanaysaa oo ma iibsanaysaa naw war miyaa waalantiin orama ehel weeye walba heshiiska markii la saxaxaya habeen saqdhaxay ahayd hadda markaasaannu ogaanay inay tahay timir laf baa ku jidha war nin saraakiisha ormadoo la soo diraa waxaa la yidhi saylax waa inaad hadda tagtaa ka war oo aad diyaarisaa naqshadii aan ku degi lahayn dabeetana inta istaagay uu madaxa gacanta saartay buu wuxuu yidhi anuu af soomaaliga waa aqaana silax ma doonan karo waar ixtiraafkii ma noo war meeshu saylax ma ahay waa lagu hayaa abbow lug iyo gacan midna ma naga baxdo war qabiir ustaad ismaaciil iimaan la yidhaahaa wuxuu yidhi dal lagula heshiin waayey webi lagulama heshiinka yaro bad tusaale wuxuu soo qaatay dalalka zambiya zimbabwe butswana iyo nebibiya hal webi ayaa xuduudahooda dhex mara weligoodna kuma dagaalin isticmaalka biyahaas etoobiya inta taariikhda la og yahay waxaa lagula heshiin waayey isticmaalka biyaha webiga niil oo lala leeyahay waxayna xirteen biyihii ay xaqa u lahaayeen dadka reer masar waxayna rabaan webigaas inay ka cunaqabatayaan oo kula dagaarsan yihiin suudaan iyo masar waar siday wax ka yihiin badu webiga way ka weyn tahay war ereteriyaba tii kala qabsatay ilaa hadda waa ka sheekeeyaanin war abwaan cabdulla geedanaar wuxuu yidhi waxaan dhuunta ku marin afkoo laga dhacshaa dhaanta dheragtooga ee lagu dhintaa inaad qadaa dhaanta cimri ceeb dhaxlaayana ciyow dhimashadaa dhaanta waar dhuuntay noo istaagtay warwaaqlow horea waxaa loo yidhi hunguri wixii ka weyna waa dilaaciyaan war leqleqliqii waabaa ku xigtaba waa la yidhi aryaadhaha war ma haysiina safarkii madaxweyne xasan sheekh ereteriya ku aadan dhaxandhaxo maa la yidhi aryaa xasan dhaxan huri maayo inta hawshu saan u socotee eh. dayuuradiisu etoobiya inay kor marta waa diidaa la yidhi aboomuugoy waar somalilan muxuu uga tegi waayey war miliiti daleehow yidhi hubaan rabaa hub war madaxweyne xasan sheekh markuu yidhi eh. waddamada xadgudubka etoobiya ka aamusay eh. iyo kuwa la safani waxba nooma kala duwana jabuuti waa soo hadashay waxayna dhaheen lama aqbali karo xadgudubka etoobiya ha joojiso hadday jooji weysana dagaalka dhinaceennan uga jirnaa mar haddii jabuuti soo waranti inta dhimanna haday soo yoomayaan ku jira oo loofta lagu dhoobaayo ayaa wuxuu yidhi yukrain hadday ciidamada soomaaliyeed garab ka rabto maanta fursaday haysataa hal erey baana ka xiga kaasoo ah midnimada madax bannaanida soomaaliya waa lama taabtaan aryaa oo kala arkay abwaanguura gormow abdhaydka noqdo tigtooka ku biiray war ruushku daandaasanahayaabaa lagu yidhi waarba mar kale ruushka etoobiya u soo hiiliyey wax haddiis etoobiya u soo hiiliyo si umburinee umburihaynaa maxaa jira aryadhaha kalemaanaysa migay cabdullana waxau yidhi haya dadku waa raabaan runse eh. lawaada raadima eh. dadku waa raabaan runse eh. lawaada raadima war cabdulaw inaydin run raadina waxa caddayn u ah maxaa seelac iyo lughaya idinka galay warbawaaqla waha iswereerinine dad israacoon kala raysan karin runtii waa inaga war maxaynu isku raacna horta gooja caddama ka baxday war kalemaanay anigu waxaan la yaabay xidhiirka shabaab iyo itoobiya ka dhexeeya war soomaadan magalcadowga ismaaga cadowgiis waa saaxiibka mar kastoo dagaal culus khawaariijta lagu qaado etoobiya meel ka soo foocaysa ama qalalaasa ay ka dambaysaa la abuuraa bowma fayras bay soo dirdhaa war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi wargelintii mille sanaawi uu soomaaliya ku sameeyey shabaab bay dhashay haddana midda abiy axmed uu wado shabaabkii dhimanayay soo noolaynaysaa hoy war ma haysiine shabaab laftirkooda oo madaxweynaha u caraysa waxay dhaheen muuse iyo xasan sheikh iyo ismaaciil cumar geele waa ku heshiiyeen in badda itoobiya la siiyo jabuuti miisiyaan loogu shilay dhehen now haddaa maxaana la ku haystaa warwaaqlow saldhigga buuhale maad naga soo xirtaan war maadaama waayahan tiyaatarka ee sawadinah laga soo fatahay shabaabkiina nashiiday soo fataheen tii ugu dembaysayna waxay ku dhaheen etoobiya fii quluubina muuse biixi fii quluubina hum fii quluubina now bad bay keentay doontii aan lahaa bayla ugu dhoof waqlom waxaad soo wadaa bad baan galay alla ilahe bad baan galay iyo ceelkumbaacon bartanka uu fadhiist war bashiira warnaga ma hayside dadyahow hay la yaabina la yaabina dabba igu baxay war layaab la huri maaya etoobiya saacadba saacadda ka dambaysa xaaladda waa ku sii adkaanaysaa waxaa la yidhi toddobaadkii u dambeeyey dhaqaalahoodu hoosoo u dhacay dalku waa kala shakisan yahay maamuullada xataa inay iskhilaafaan ayay qarka u saaran yihiin diyaaradda etoobiyan airlinesna soomaaliya iyadoo shalay ku xadgudubtay oo liiska waddamada ka saartay somalilan dalalka liiskooda soo gelisay waxaa la yidhi waa lagu kacay dadkii soomaaliyeeda hawada ka weeraray social mediyaha waxaana lagu khasbay inay dib u saxaan dowladda soomaaliyana waxaa laga codsaday maadaama ay dalka kuxadgudubtay in duulimaadkeeda gudaha dalkao dhan laga mamnuuco intaas waxaa ka sii daran shan kun oo cod ka badan waxaasii maraaya oo lelo la doonaayo in biladii nobel biis barais loogala laabto ra wasaaraha etoobiya abiy axmed marka xaalka waa ku cakiran yahay sababtaa daaftada dadkan biyo fadhiya biyo socdaa kiciye aryaadhaha abiy axmed af soomaaliga waa yaqaanaa iga raalli ahaadha ma waaye warbow waxay taagan tahay jacayl iyo miyay nacayb waqood jabad wada galeen jidheer ay wada mareen jidiin ay wada cuneen jaan baan la asxaabu noqon jig habad kula jirreeye etoobiyada aan ka joogno war bashiirow weliga heshiis aan lagula wadin wakhtigaagayuu lumin warkalamaanay war mahaysiina hay-adda waxay sheegtay shabakad shabaaba oo galgaduud socotay in hiiraa lagu qabtay waar wallaweynay war ma haysiine taliyaha ciidanka awooda badan ee somalilan nuux taani umagooja cadday qabsadeen aboucayaartaasi meel la dheeli aryaadhaha wasiirka gaashaandhigga somalilan miyaaan iscasilin war wallaweynay weligiinba hadalka waa ku soo boodaane eh. taliyaha ciidanka somalilan wuxuu la kulmay taliyaha ciidanka etoobiya heshiis ciidanna way wada galeen iyo iskaashi milatari dee weligiinba qayliyan cidiinani joojin mayso warwaaqlow somalilan hadday ciidamo sheeya u baahan tahay eh. annagaa ka kaafto kalsoonnaya maxay u dalba waayeen war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne dini siyaasiyiintii ka soo horjeeday iyo musharaxiintii la tartamayba waa la kulmay waana iscafiyeen waana heshiiyeen aryaadhaha hadda deni ma wuxuu leeyahay wax teegay lama tiigsaade himaadaada la toosiya wax tegay lama tiigsaade himaadaada la toosiya war cabdullah warka dhex geline maxalasa diyaano salaanta hore uga qaadi diiday hadda waa la heshiiyey horaana waxaa loo yidhi marka ay tixgelin beesha ee laysxiniin taabto tartankiioo markii doorashada laysku tabar sheegto wuxuu heera taraaraba markay tiisa noqon weydo waa inuu tanaasulo ninkii taa ku filan waaya warbow kalemaana hore aan idigu sheegay arrimaha buntland waa ku wareedhaaninoo siyaasiyadeedu waa gundhee dhaxaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay xubintii kalemana dhegaysateen barnaamijkeena kulanka keen intaasana kusoo gabagabaynayaa waxaan kaga tegayaa codka macaan fanaaniinta cabdalla yuusuf hanuuniye iyo sidoo kale faano maduuro heesta alkulankeedu yahay ha burburinin wacadka tan barnamijka lamid nabadgelyo waxaa tahay bildhalatiyo cadceed soo baxaysiyo biligtii hilaaco bidhaantaada weeyaan ta jacayl ka beerte waxa tahay bildhalatiyo cadceed soo baxaysiyo biligtii hilaaco bidhaantaada weeyaan ta jacayl beerte bidixdiyo waxaa nahay midigtaysu baadho indhawaysu booyaan haddii midig u koobtee bidixdiyo waxaa nahay midigtaysu baadho indhawaysu booyaan haddii midig u koobtee ha burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo ha burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo buuriga la culusidee baylihin baylihin kalgacalkee ha burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo ha burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo buuriga la culusidee habaylihin habaylihin kalgacalkii baliyada xaareediyo togagii burqanayaan waxaa la biri sida kayma baadho shaqadii helay falliyada xareediyo togagii burqanayaan banjogiyo ugaadhi biliicdoodayaa kale bandhig ay sameeyeen tahaysanaad barwaaqa dhulkii ugaadhi bilicdooda yaab leh bandhig ay sameeyeen kahaysanaad barwaaqa ha burburinin wacadku ha ka baqan dhankaygo ha burburinin wacadku ha ka baqan dhankaygo sidee habaylihin kalgacalkii ha burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo ha burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo buurigaala culusidee habaylihin kalgacalkii Thank you. qabay mariidowsad noqoto boholyowga caashaqa waxaa baylah tiri kara dhambaal loogu baaqee ruuxii bukaan qabay mariidowsad noqoto boholyowga caashaqa waxaa baylah tiri kara dhambaal loogu baaqee bilaanay waraaqa boqolaal salaama baalaleysooni naftawow u shaare bilaanay waraaqa boqolaal salaama baalaleysooni naftawow u shaare ha burburini wacadko ha ka baqan dhankaygo ha burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo buuriga la culusidee habaylihin habaylihin kalgacalkii ha burburinin wacadko ha baqan dhankaygo ha burburinin wacadko

heshiyana kaagala bakhayle anna inan baxaan haw malayn baxaan baxa barbarkayga caalisaha inan bood furaayo adan kula irmanaya barbarkayga caashino inan bawd furaayo adan kula firmanaya ha burburinin wacadku ha ka baqan dhankaygo ha burburinin wacadku ha ka baqan dhankaygo buurigala culuside habaydhihin habaydhihin kalgacalkii burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo ha burburinin wacadko ha ka baqan dhankaygo buurigaala culuside habaylihin habaylihin kalgacalkii